alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsala allah wslm calaa nabiyina mxamed wcala aalihi wصaxbihi wslm wabacd qala imaamu malik raximah اllah طalaaqu اlbikr almaqsuudu biطalaaqi اlbikri huwa طalaaqu الrajuli zawjatah alatii lam yamasahaa sawaaء kanat bikran aw tayiban hada huwa almaqsuudu biطalaaqi اlbikr yacni almar'a alatii lam yamasaha zawjuha ayan kaanat bikran aw tayiban kayfa yakunu طalaaquha qala waxadaثanii can maliki can ibni shihaabi can muxamed bn cabdiraxmaan bni thawban can muxamed bni iyaas bni lbukayr anahu qaal طلqa rajulu imra'atahu ثalaaثa طلqa rajulu imra'atahu halaaan qabla an yadkula biha طلqa zawjatahu qabla an yadkula biha halaaan ثuma badaa low an yankixaha ra'aa an yankixahaa maraة أkrىa fajaءa ystafti dahaaba ystafti wahada huwa almafruuض fi lmuslimi anahu ida aqdama calى shayi walaysa cindahu cilm fi hada اlamri an yas'ala man cindahu cilm falaa yuqdimu calى shayi calى jahlin fadahabtu macahu as'alu lahu hada muxamed bn iyaas bn lbukayr yaqul dahabtu macahu as'alu lahu walacalahu laa yuxsinu الsu'aal wa ijaadaة الsu'aal laysat hayina faqad yas'alu alrajulu aw yuriidu an yas'ala can shayi walakinahu laa yuxsinu altacbiira cama fi nafsihi walaa yuxsinu an yas'ala cama yuriid fadahaba yas'alu macahu fasa'ala cabdالlah bn cabaas وaba hurayrata can dalika faqaala laa naraa an tankixahaa xataa tankixa zawjan ayra liannaka akmalta cadada talaaq falaa yajuusu laka an tatazawaja hadihi almar'a marata ukraa ilaa bacda nikaaxiha zawjan gayrak qaala fainamaa kaana talaaqii iyaaha waaxida huwa yuriidu أن يتحايل بعض الشيء فقال كان طلاقيها واحدة يعني أنا أردت بالطلاق الثلاث واحدة لكن ما دام أنه تلفظ بالطلاق الثلاث فإن ما في قلبه لا قيمة له ما دام أنه تلفظ بالطلاق الثلاث فقد أكمل عدد الطلاق faqaala ibnu cabbaas inaka arsalta min yadika maa kaana laka min fadli kullu maa kaana biyadika min cadadi talaaqi faqad arsaltahu wa anfadtahu wamaa baqiya laka shayun calayha wa fii hada alxadiid luzuumu luzuumu talaaqi halaath wa ana almar'aha alatii dakala biha zawjuha walatii lam yadkul biha fakulu man طلqa zawjatahu madkulaة kanat aw غayra madkula fainahu yalxaqha اdalaaq الhalaaث wعalى dalika jumhur الculamaaءi waruwiya can caطاء wa طaawuus wa jaabir bni zayd wa hum min talaamidati cabdillahi bni cabaas anahum qaaluu ida kanat gayra madkulah waطalaqa طلقها ثلاثا فإنها تكون واحدة لا طلق زوجته التي لم يدخل بها ثلاثا فإنها تبين بواحدة وتكون هذه الثلاث واحدة هذا قول بعض تلامذة عبد الله بن عباس لكن قال أبو عمر هذا شذوذ والجماهير من أهل العلم سلفا وخلفا calى ana man طallaqa ثalaaثa fainaha tabiinu bثalaaث madkuulaة kanat aw غayr madkuula ayb qaala وxadaثnii can malik can yaxya bni saciid can bukayr bn cabdالlahi bn اlأshaj can الnucmaan bn abi cayaashi alanصaariy can caطaaء bni yasaar anahu qaal jaءa rajulu yasأl cabdالlahi bna cmr bn اlcaasi rajulu yasأlu hada الصaxaabiya min الصaxaabiy cabdالlahi bn cmr bn اlcaasi can rajuli طلqa imra'atahu ثalaaثa qabla an yamasaha طلqa ثalaaثan qabla an yamasaha qaala caطاء faqultu inamaa طalaaqu اlbikri waaxida hada caa hada ra'yu caطa ida kana طalaqa imra'atan lam yadkul biha fain hada halaaث yataxawal ila waaxida hada ra'yu caطa faaraada an yuqadima ra'yah licabdillaahi bn camri bn alcaasi faqaala li cabdullaahi bn camri bn alcaasi inama anta qaasun taqus cala annaas walasta min ahli alfiqhi waalcilm wa farqun bayna alqasaasiina wa bayna alculamaa faanta laka majaal wahadihi almasalatu laysa min majaali qaala lahu inamaa anta qaasun wannaasu yakhlituuna alyawma bayna alqasaasiin wa bayna alculamaa fayactabiruuna kula man تكلم وثرثر في الكلام أنه من كبار العلماء وهنا يقول إنما أنت قاص الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا هذه فتوى عبد الله بن عمر بن العاصم الواحدة تبينها تجعلها بائنة بينونة الكبرى whalaahatu tuxarimuhaa xataa tankixa zawjan hayra faida طallaqa imra'atan lam yadkul biha طalqatan waaxidatan fainaha tabiinu minhu baynunatan walaysa lahu bacda dalika an yuraajicaha waida طallaq bihalaat fainaha laa taxilu lahu marata ukraa xataa tankixa zawjan hayra قال وحدثني عن مالك عن yaحyى بن سعيid عن بكير بن cبdاللh من الأشج أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري قال أبو عمر معاوية بن أبي عياش والنعمان بن أبي عياش أخوان والنعمان أsن من معاوية وأبوهما أبو عياش الزرقي له صحبة أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطابة قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية رجل أعرابي من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان yasأlu cabdالlah bna zubayr wa caasima bna cumar min alkhaطaab faqaala cabdالlah bnu zubayr ina hada laamru ma lana fiihi qowl fadhab ilaa cabdillaahi bni cabbaasin wa abi hurayra wa hada huwa alinsaafu waalcadlu waalcaqlu idaa kaana cindaka cilmun fi lmas'alati alatii su'ilta canha akbir cama taclam waidaa lam taclam faaxil asaa'ila calaa man cindahu cilmun saxiixun fi hadihi lmas'ala wahunaa yaquul ina hada laamrun maa lana fiihi qowl maa cindanaa qowlun fiih wamaa lana fiihi jawaab fadhab ilaa cabdillahi bni cabbaas wa abi hurayra fainii taraktuhumaa cinda caaisha fainii taraktuhumaa cinda caaisha wahada min anusxi fi ddiin an yuxiila asaa'ila calaa man cindahu jawaabun saxiixun fi mas'alatihi walaa yujiibuhu bijahlin fayudayicu nafsahu wa yudayicu saa'il faslhumaa uma atinaa faakbirna qaala idhab ilaa cabdillaahi bn cabaas waabi hurayra fashal salhumaa uma i'tinaa faakbirnaa cama qaala laka xataa nastafiida cilman ilaa cilmina fadahaba fasa'alahumaa faqaala ibnu cabbaas liabi hurayrata aftihi yaa abaa hurayra faqad jaa'atka mucdila jaa'atka mas'ala mushkila faafti waa abu hurayra asanu min cabdillaahi bni cabbaas wa fii hada ana alinsaan idaa su'ila fainahu yuxiilu calaa man huwa asanu minhu wa aclamu faqaala abu hurayra alwaaxidatu tubiinuha wahalaatu tuxarimuha xataa tamkixa zawjan hayra waqaala ibnu cabbaasin mila dalika ayضa hada yuwaafiqu jawaaba man ya sheekh cabdallah ayb qaala maliku wacalى dalika alamru cindana idan laa farqa fi طalaaqi halaaث bayna almadkuuli biha wagayr almadkuuli biha qaala maliku wاthayibu idaa malakaha الrajulu yani ida tazawajaha falam yadkul biha أنها تجري مجرى البكر أنها بمثابة البكر في الطلاق الثلاث الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا أيضا ط... ها؟ ما معنى أن الواحدة تبينها من يشرح هذا الواحدة تبينها يعني طلق امرأة لم يدخل بها واحدة ما معنى تبينها الواحدة ها لا رجعت له عليه هذا معنى البينونة ها طيب أي بينهما فرق إذا طلق واحدة فلا رجعة له ويجوز له أن يتزوج مرة أخرى بدون زوج جديد وإذا طلق ثلاثة فإنها بانت أيضا ولا يجوز أن يتزوج مرة أخرى حتى تنكح زوجا آخر الآن واضح طلاق المريض إذا كان المطلق مريضا فهل ينفذ هذا الطلاق وتنقطع العلاقة بينه وبين هذه المطلقة بحيث لا ترثه قال مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان أعلمهم بذلك وكان أعلمهم بهذه المسألة وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن أن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق زوجته البتة وهو مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها لأنه فيه تهمة إذا طلقها وهو مريض يتبادر إلى الذهن أن هذا الرجل يريد أن يحرم زوجته wاtahmnaah faidaa طallaqa wahuwa mariid bas yakun hada marad marad mawt waaxid cindahu zukaan wayuطalq naqul lahu anta mariid mariidka la fawarahahaa cusmaanu minhu bacda inqidaa'i ciddatiha ayb عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج أن عثمان بن عفان ورث نساء نساء ابن mukmil minhu wa kana طallaqahuna wahuwa mariid hadihi xaadisa ukra rajulu yuqaalu lahu ibnu mukmil طallaqa zawjaatihi wa huwa mariid fawarahaha cuثmaanu minhu kama waraha zawjata cabdالraxmaan minhu yaqul huna abu cumar ruwiyat qisaة bnu mukmil biabyana min riwaayati malik wa huwa ma rawaahu ibnu jurayj can camri bni dinar ana cabdiraxmaan bna hurmuz akbarahu ana cabdiraxmaan bna mukmil idan بالنص بن مكمل واسمه كما في هذه الرواية عبد الرحمن بن مكمل كان عنده ثلاث نسوة إحداهن ابنة قارض فطلق اثنتين منهن ثم مكث بعد طلاقه سنتين مكث بعد طلاقه سنتين وأنهما وريثتاه في عهد عثمان طيب قال وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها هذه المرأة هي الراغبة في الطلاق وهي الطالبة للطلاق من زوجها عبد الرحمن فقال إذا حضت ثم طهرت فآذنيني الآن كأنها حائض وطلاق الحائض بدعي فقال الآن إذا طهرت فآذينيني حتى أطلقك في الطهر على السنة فلم تحر حتى مرض عبد الرحمن بن عوف فلما طهرت آذنته فطلقها البكة طلقها البطن أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها كأنها طلقت من قبل وبقي له عليها من عدد الطلاق طلاق واحد وعبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها قال أبو عمر روي عن عمر وعلي أنها ترثه إن مات من مرضه ذلك وروي عن عائشة مثل ذلك ولا أعلم له مخالفا من الصحابة إلا عبد الله عبد, عبد الله بن الزبير طيب إذا هذا هو قول الصحابة ما عدا عبد الله بن الزبير وقال الشافعي لا ترث المبطوطة وإن مات وهي في العدة وقال في موضع آخر هذا yasixu liman qaala bihi wakhtaarahu lmuzan idan ashaafi ilaa qowlan maratan yaquul man warafahaa fahada qowlun yasixu wa qaala maratan laa tarifu lmabtuutatu wain maata wa hiya fi lcidda ayib idan lahu qowlaan alqowl aladi waafaqa fiihi asaxaaba la aqulu bi wanatruku maa lam yuwaafiq fiihi asaxaaba ma dakara anahu qadiim calaa xadiid bal qaal hunaa hada calaa qowlayni axaduhumaa itibaacu asalafi waljumhuur والثاني على ما توجبه الأصول والقياس القول الثاني وهو عدم الإرث taqtadiihi اlusul wاlqiyaas liannaha imra'aة baa'inaة ajnabiya fakayfa tarifu qad baanat minhu waasbaxat ajnabiyata canhu walaysat bizawjati lahu kayfa tarifu qaala axaduhumaa itibaacu الsalafi wاljumhuur wاthaani tuujibuhu اlusul wاlqiyaas wanaxnu naakudu maa waafaqa fihi asalaf ayb qaala waxadaanii can malik can yaxya bni saciid can muxamed bni yaxya bni xabbaan qaal kaanat cindi jaddii xabbaana imra'atan hada alxafiid yadkuru can jaddihi xabbaan anahu kaanat lahu imra'atan haashimiyat wa ansaariya faطallaqa alansaariyata wahiya turda alansaariyatu turda famarat biha sana wa caadatu bacdi annisaa annaha idaa kaanat turdi laa ya'tiha alxayd uma halaka canha walam taxid maa zaalat turdi walam ya'tiha alxayd wa hiya mutallaqa faqaalat ana arifuhu lam axid maa zultu fi lcidda ana arifuhu فاختصم إلى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث قضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل ابن عمك وهو أشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالب هذا ليس ظلما عليه وإنما أشار بهذا ابن عمك وهو علي بن أبي طالب طيب قال وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه قال مالك وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث ida lam yadkul biha ish kaana yakunu lahaa nifu sadaq falahaa nisfu sadaaq walaha almiiraas walaa ciddata calayha liannaha gayru madkuulin biha wain dakala biha huma طallaqahaa falaha almahru kulluhu walmiiraas wahada jaarin cala alqawaacid qaala maaliku walbikru wahayibu fi hada cindana sawaa laa farqa baynahum ما جاء في متعة الطلاق حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة إذا طلق الرجل زوجته وأعطاها المهر فإنه ينبغي له أن يمتعها ويعطيها بعض الشيء غير محدود وهنا عبد الرحمن بن عوف لما طلق امرأة له متع بوليدة وهي أمه أعطاها وليدة amatan takdumuhaa qaala abu cumar lam yakhtalif alculamaau ana almutca alatii dakara allahu caza wajala fii qowlihi walilmuطalaqaati mataacun bilmacruuf wa qowlihi caza wajala wamaticuuhuna cala lmuusici qadaruhu wa cala lmuqtiri qadaruhu annaha gayru muqadara walaa maxduuda walaa macluumin mablaguha مبلغها ولا معروف قدرها معرفة وجوب لا يتجاوز بل هي على الموسع بقدره وعلى المقتر أيضا بقدره متاعا بالمعروف كما قال العلماء إذا هو إعطاء شيء وإن قل وهو غير محدود لكن اختلفوا في وجوبها وبعضهم يقول هذا واجب وبعضهم يقول ليس بواجب ولكنه من الأخلاق الفاضلة قال وإنما اختلفوا في وجوبها وهل تجب على كل مطلق أو على بعض المطلقين قال هنا وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة هنا لا فرق كل مطلقة لها متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمسس فحسبها نصف ما فرض لها لكن المفوضة almufawida alatii lam yudkar lahaa almahru fi lcaqdi uma furida lahaa mahrun walam tumsas fainaha ta'kudu nisfa maa furida lahaa walaysa lahaa mutca qaala ila alatii tuطallaqu waqad furida laha asadaq walam tumsas faxasbuhaa nisfu maa furida laha qala وxadaثnii can maliki can ibni shihaab anahu qaal likuli muطalaqati mutca ibnu shihaab waafiqu cabdاllahi bna cumar cabdullahi yaquul likuli muطalaqati mutca w ibnu shihaab likuli muطalaqati mutca ayb qaala shaafici almutcaةu waajibaة likuli muطalaqة walikuli zawja ida kana alfiraaqu min qibali ila alatii samaa laha وطلقها قبل الدخول فإنها تأخذ نصف ما فرض لها الشافعي يقول واجبة ومالك يقول ليست بواجبة ولكنها خلق فاضل إذا اختلفوا في الوجود الشافعي يقول واجبة أيا كان هذا القدر الذي قال مالك وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك مثل ذلك يعني إشارة إلى ماذا؟ ها؟ ilaa qowli bni shahiid qaala maalikun laysa lilmutcati cindana xaddun macruufun fii qaliiliha walaa katiiriha laysa hunaaka xad laakin maalikun yuujibu lmutca wayaquulu yajibu an yucطiya bacda shay wa huwa gayru maxduud طلاaq ma jaءa fi طلاq الcabd qala وxadaثnي عan malik عan abi الزinaad عan سulayman bni yasaar ana nufaycan mukaatabا kana lأmi salamta zawji الnabiy salى اllah عalayh wasalam aw cabda hal huwa mukaatab aw cabd kana taxtahu اmraأaة xura hada اlmukaatab liأmi salamta aw alcabd liأmi salamta kanat taxtahu اmraأaة xura zawja طلقha اثنتين ثuma araada an yuraajicahu طلqa اثنتين faamarahu azwaaج النabiyi slى الlahu عalيه waslm an yaأtiya cثmaana bna cafaan fayasأlahu can dalik falaqiyahu cinda الdaraji huwa mawdع fi lmadina min طرq اlmadina aakida byadi zayd bni haabit wayadhu biyadi zayd bni haabit fasaأlahma fاbtadaraahu jamiica yani tasaabaqa fi ljawaab qaala xarumat calayka xarumat calayk liannahu qad anfada cadada ma biyadi wahada yadulu calى ana alictibaara fi اطalaaqi ilى الzawj faida kana الzawju cabda wazawjathu xura fainahu yamlikuha bikam yasha cabdallah cabdun taxtahu xura yuطaliqu bikam ayb ayb alcidda hal alcidda yundaru ila janibi azawj o ila janib azawja la qaaluu aطalaaqu ictibaaruhu cinda الzawj wاlciddatu cinda الzawja hada qowl jumhuur وقال بعض الحنفية الطلاق والعدة باعتبار الزوج لا باعتبار المرأة لكن قول الجمهور أن الطلاق الاعتبار فيه إلى الزوج والعدة الاعتبار فيه إلى الزوجة قالوا حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المصيب أن نفيعا مكاتبا هل يقرأ مكاتبا؟ ها؟ مكاتبا كل واحد هي كاتبته فهو مكاتب وهو كاتبها فهو مكاتب أن مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان فقال حرمت عليه قال وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن حارث التيم أن نفيعا mukaataban kana liumi salamata zawji nabiy sal l slam istaftaa zayd bna haabit faqaala inii طalaqtu imra'atan xuratan tadliiqatayn faqaala zayd bnu haabit xarumat calay ayb hada qowl jamaahiir malik washaafici wa qowl aصaxaaba cuثmaan wazayd ibn cabaas ana alictibaar fi alaaq fi الrijaal wاlcidda fi الnisa wa qowlu cali wabni mascuud wa qowlu اlxanafiya ana aطalaaq wاlcidda alictibaaru fiihi ila zawja alictibaaru fiihi ila zawja qala xadaanii can maliki an naafic an cabdاllah bna cumar kana yaqulu ida طalaqa alcabdu imra'atahu fadliqatayn faqad xarumat calayhi xata tankixa zawjan hayra quratan kanat ow ama waciddat lqurati halaaثu xiyad waciddat اlamati xaydatan qala xadaanii can maliki can naaficin ana cabdاllah bna cumar kana yaqulu man adina lcabdihi an yankix faطalaaqu biyadi lcabd idaa adina asayidu licabdihi an yatasawaj fatasawaj faina alaaqa biyadi lcabdi laa biyadi sayid lianna huwa zawj walaaqu biyadi zawj laysa biyadi gayrihi min alaaqihi shay laysa fii alaaqi hadihi biyadi sayid walaa biyadi gayrihi faama an yaakuda arajulu amata gulaamihi أو أمة وليدته فلا جناح عليه وليس على السيد جناح فيما إذا أخذ عبدا لغلامه أو أمة لوليدته لأنه يملكها ويملك من يملكه يملك العبد ويملك من يملكه العبد طيب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل qaala yaxyaa qaala malikun laysa calaa xurin walaa cabdin طallaqaa mamluukatan xur aw cabd طallaqaa mamluukatan walaa calaa cabdin طallaqa xuratan طalaaqan baatan nafaqatu wain kaanat xaamilan wain kaanat xaamilan yaquul laysa calaa xurin walaa cabdin طلقا مملوكة نفقة ليس عليه نفقة يعني إذا كان الحر أو العبد كان تحته كان تحته مملوكة فطلقها ليس على الزوج الحر أو العبد أن ينفق عليها وإن كانت حاملة لأنه laa yalzamhu an yunfiqa calى cabdi gayrihi wa hiya amat ligayrihi falaysa calayhi an yunfiqa calى amati gayrihi liannaha mamluukat ligayrihi faida intaha alcaqdu yamlikuhaa man yamlikuha wa yunfiqu calayha sayiduha kadalika idaa طallaqa cabdun xuratan طalaaqa baatan yani طalaaq ma fiihi raja laysa ayضa calayhi nafaqat wain kaanat xaamilan wain kaanat xaamilan limaada qaluu wainamaa saqطat nafaqaة اlmamluukati اlxaamili min أjli ana waladaha mamluuk lisayidiha falaa talzamu axada nafaqaة calى cabdi ligayrihi fahada alxamlu aladii kana tajibu lahu annafaqatu milkun ligayri walaysa calayhi an yunfiqa calaa milki gayri laakin ida kaanat lahu calayha rajca faina calayhi an yunfiqa calayha liannaha bimathaabati zawja hiya rajciya calayhi an yunfiqa xataa tantahi alcidda laakin alwalad aladii fii baniha cabdu h sayid ayb qaala maaliku walaysa calaa xurin an yastardica libnihi wahuwa cabdu qowmi aakharin kadalika idaa waladat zawjatuhu اlamah walada wahada alwaladu almawluudu yaxtaaju ilaa ridaa falaysa clى almuطalliqi alxuri an yastardica lihada almawluudi liannahu cabdu ligayri wanafaqatuhu calى sayidi qaal laysa calى xurin an yastardica libnihi hada ibnuhu wahuwa cabdu ligayri liannahu tazawaja mamlukata huwa almudnib fi lawal huwa almukhطi walaysa calaa xurin an yastardica libnihi wahuwa cabdu qowmin aakhariin walaa calaa cabdin an yunfiqa min maalihi calaa man laa yamliku sayiduhu ila biidni sayidi kadalika laysa cala alcabdi an yunfiqa min maalihi calaa man laa yamliku sayiduhu ila ida adina sayid faida adina yunfiq qaala qaala ibnu qaasim qaala maaliku wadalika alamru cindana wallahu aclam sala allah wasalam ala nabiyina mxamed wala alih